مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الاثنين الموافق للثامن من شهر شعبان halkaas سادس ميامس وسابع يا سادس مية هلكاas مية xadiidka laba kun todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad miya ya soddon iyo lix miya عفوا فهذا هو المجلس السابع والثلاثون بعد المئة من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الاثنين الموافق للتاسع من شهر شعبان عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ من كتاب إبراهيم وانتهى من سنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس بقول todoba iyo soddonaad ee majaalis dulmarka sharxa kooban ee kitabka sunan anasaayi habeenkan waa habeen isniina kuna beegan sagaalka bish shacbaan kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka caawaan ka bilaabi doona insha allahu tacaala oo kitaab alxaj eh, hoos jooga baabkana ah baabu tamatuc waa xadiidka laba kun toddoba boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiix isnaada qaala alimamu nasai almtul akhbarana moxamed ibn cali ibn xasan ibnu shaqiiq waa iqatu saaxibu xadiid qaala anba'anaa abi abihi waxaa weeyaan waa cali ibn xasan ibn shaqiiq weeyaan iqatun xaafid qaala anba'anaa abu xamza muxamed ibnu maymuun weeyaan muxamed ibnu maymuun waa iqatun faadil can muطarif ibnu ariif weeyaan waa iqatun faadil can salama ibnu kuhayl alxadrami iqatun yatashayac can طaawuus ibni kaysaan an bni cabaasin radi allahu tacala anhuma qal cbdillah bn cabaas samictu cumara sayd cumar ayaan ka maqlay ibnاlkhaaab radi allahu tacala canhu ardaahiy qul isagoo leh wallaahi allaan ku dhaartaye innii aniga la anhaakum waanwaxaan idiin diidayaa oo idinka reebaya can mutcati mutca ayaan idiin diidayaa wa innahaa iyadana la fii kitaabi illaahi kitaabka alla ay ku sugan tahay walaqad facalahaa walaqad xaqiiqe facalaha uu sameeyey rasuulu llahi rasulka sala allahu alيh wasalam ayaan idiin diidayaa yacnii alcumrata fi lxaji xajka in cumro laisdhex geliyo ama cumro la hormariyo xajka la dib mariyo aniga waan idiin diidayaa kitaabka allaynu ku taannaa nabigeenna wuu sameeyey sala allahu calayhi waali wasalam laakiin muxuu yeelayaa waa xikmad ku jirta oo waxaa weeyaan waa ciladdii uu sheegay oo dumarkii iyo raggii inay wada baashaalaan ooy galmo iyo howlaha dhacdo markay dhacdo kadibna aroortii iyadoo eh, caawo dhan hawsha ay socotay ama maanta ay socotay in horey xajka laga xirta ayaan diidayaa saas ayuu kala jeedaa laakiin arrinta ayada ah waa ijtihaadka sayid cumar radia allahu taala arda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay markuu ka hadlaya arrinta ayada ah faman tamataca bilcumrati alxaji fama staysara min alhadyi nabigeenana sal allahu alay slam saxaabadii wuu faray marka asalka tamatuca inuu bannaan yahay kitaabkii sunnadii ayaa iskugu yimaadeen sayid cumarna radia allahu ta ardah wuu caddaynaya marka meel kaloo lamaraa ma taalla weeyaan tamatuc waa lagu ogol yahay ifraadna waa lagu ogol yahay qiraanna waa lagu ogol yahay adiga marka meeshii ku habboon ayaad maraysa yaa fadli badan shaaficiyada waxay qabaan inuu fadli badan yahay ifraadka xanafiyadan waay qabaan xanaabiladan waxay qabaan inuu tamatuca fadli badan yahay wallaahu aclam xadiidka laba kun toddoba boqol iyo toddoba iyo soddonaad xadiidka laba kun iyo toddoba boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nas ala tl abarna cabdullaahi ibnu muxamed ibnu cabdiraxmaan albasri waa saduuq qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna weeyaan can hishaam ibnu xujayr almaki waa saduuqun lahu awhaam can taawus ibni kaysaan qaala wuxuu taawus qaala wuxuu yidhi mucaawiyatu ibna abi sufyaan khaalu اlmu'miniin radia allahu tacaala canhuma libni cabaasin cabdullahi bn cabaas wuxuu ku yihi radi allahu tacala anhuma wuxuu ku yidhi waa saxaabi ibnu saxaabi la hadlaa saxaabi ibnu saxaabi mucaawiya waa saxaabi aabihi abu sufyaan waa saxaabi cabaasna ibnu cabaasna waa saxaabi aabihina waa saxaabi marka laba saxaabi oo labada aboo dhashayna ay saxaabi yihiin weyaan labadan isla hadle qaala mucaawiyaة wuxuu yidhi ibn abi sufyaan radia allahu tacaala canhuma libni cabaasin wuxuu ku yihi radia allahu tacala canhuma aclimta miyaad ogsoonta cabdullahi bn cabaasow annii aniga qasartu inaan gaabiyey min ra'si rasuulilah rasulka al madaxi sal slm cinda almarwati marwa agteedaan ku gaabiyey qaal wuxuu yidhi laa maya kulama joogin mana xasuusta yaquulu ibnu cabbaas wuxuu leeyahay haadaa haada kanaytu mucaawiyato mucaawiya yanha annaasa dadka ayuu u diidayaa can اlmucati muta ayuu diidaya waqad tamataca walaal qad tamataca u raaxaystay ama tamatucu la yimid annabiyu nabigeena sala اllahu alayhi waali wasalam ya sheekh soddon iyo lix miya soddon iyo iyo todoba wa soddon iyo lixda xaliyu aha qorin soo marnay saas may ahayd marka waa marka waa dib aan u hagaajin doonaa hadda caawa aan marka ma soo dib usoo bilowna tamaam baarak allah fiik wahmiga wuu dhaca ficlan kitaab marku waliba saa u dheeraada waxaa weeyaan wahmiga waa waalid wa nairobi mashquulkeedana ku dar qofka uu bad isaga jira waayahay xadiidka oraan ku noqonaya xadiidka laba kun toddoba boqol iyo iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiid saxiix ah qaala alimaam nasacnt abarna cabdullahi bn moxamed bn cabdiraxmaan albasri waa saduq qaala xaddatana sufyaan waa ibnu cuyeyn can hishaam بن xujay اmki صaduq lahu أwham can طaawuus ibn kaysaan qal wi طaawuus qaala mucaawiyaةu wuxuu ku yidhi لبن cabaas wuxuu ku yihi radي الlahu taعaalى canهuma calimta miyaad ogsoon tahay eh, ibn cabaasow أنii aniga qasartu inaan gaabiyey min ra'si rasuuli rsulka madaxiisa sl sl iyo tamihiisa cinda almarwati marwo agteeda inaan xajkii ugu gaabiyey ma xasuusta oo mogsoon tahay qaala wuxuu yidhi laa maya ma xasuusta oo ama waa hilmaamay ama lama joogin labadaba waa suuragal yqool ibnu cabaas wuxuu le radi allahu taala anuma wuxuu leeyahay haada kanayto dadka kuu sheegayaa mucaawiyatu waa mucaawiya yanha naas dadka iuu diidaya can mutcati muta iuu diidaya waqad tamataca walxaal qad tamataca uu raaxaystay oo tamatucu la yimid annabiyu nabigana sal slm tamatucu nabiga la yimid waa kay marka ma ifraadkii ma ahan tamatuci oo inuu cumrada ka xalaaloobayna ma ahan muxuu noqonayaa marka qiraan buu noqonaya qiraanka marka amararka qaar waxaa lagu iطlaaqaa ama lagu sheegaa inuu yahay tamatu maxaa yeeley intaad laba camal samayn lahayd oo xajkana camal gooni u samayn lahayd cumradana camal gooni u samayn lahayd hal camalaad samaynaysaa waxa uun kugu kordha waa niyadii ood la imaado tan labaadna aadun hadyi bixiso bas inta kale waa ifraadkii adig kale ma kala duwnidiin sidaa weeyaan xadiidka laba kun iyo toddoba boqol iyo siddeed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasaي a mxamd ibn sn canasi wa iqatun xaafid an abdiraxmaan mahdi waa imaamkii qaala xadaثana sufyaan sufyaan waxaa weeyaan hy athawri can qays wa huwa ibn muslim alcadwaani wa iqaة rumiya biاlirjaac can طaariq ibni shahaab alaslami ra'a الnabiy sal slm walam yarwi canhu can abi musa alashcari radi allahu tacaala canhu qala wuxu abu musa alashcari qadimtu waxaanu yimid ama u soo galay calaa rasul rasulka so galay sal slm wahuwa rasuulkeenana bilbaxaa meesha badxa la yidhaahdo oo magaalada maka ku taalla isagoo ku sugan fa qaala wuxuu yih rasuulkeena sal slam bima ahlalta maxaad ku dhawaaqday tan makina waa suuragal afaafkeedana waa suuragal meel kalena waa suuragal badxaaga marka meelo badan baa muxuu ahaa lagu magacaabaa meelaha eh, fidsan oo bannaanka ayaa la yidhahdaa laakiin badxaa meel la yidhahdo oo magaalada maka ku taallan way jirtaa kow wuxuu yidhi bima ahlalta maxaad ku dhawaaqday ood waxaa weeyaan ood ku aad ku xiratay xajkii qultu waxaan idhi ahlaltu waxaan ku xirtay biihlaali الnabiyi sal sl nabigeenna calayhi الsalatu slam siduu u xirtay ayaa anaa niyooday niyadii nebi moxamed ayaa anaa niyooday calayhi الsalaatu wasalaam qala wuxu yidhi suqta miyaad soo kaxaysay min hadyin wa hadyi ah oo xoolo miyaad waday qultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi fatuf dawaaf bilbeyti beytka alle ku dawaaf toddoba jeer wa bisafaa safana iwalmarwatin marwa iyo safana ayagana mar dhexdooda oo toddoba jeer midba ka tago xagga aad kow laba saddex afar shan lix toddoba mar ay ku dhammaanaysaa saa samee weeyaan uma kadibna xilla xalaalow oo dharkaaga xiro oo catarkaada isticmaal oo haddii reerkaada ay kula jiraan muxuu ahaa dhaq wada dhaqmo wamaa ilaa dalika danahada qabso fauftu waan awaaf bibeyti beytka allaan ku awaafay wa bisafa walmarwati safa marwa aan ku awaafay oo maray weeyaan uma ataytu imra'atan haweeney ayaan u imid oo min qowmi dadkayga ka mid tolkay dabcan waa haweenay maxramkiisa ah waxa soo socdaad ka garanaysaan ayaan u imid famashatatnii way ii shanlaysay wa hasalat ra'sii madaxaygana way dhaqday oo timihii ay si fiican igu hagaajisay fa kuntu waxaan ahaaday marka ufti naasa dadka mid u fatooda bidaalika arrinkaas fii imaarat abibakrin abibakr xilliga uu amiirka ahaa oo muslimiintu khaliifka u ahaa ayaan arrinkaas u fatwoon jiray iyo wa imaarati cumara sayd cumar markuu amiirka ahaa amiir اmminiin u ahaa weyaan wainii ana laqaa'imun aan taaganahay bilmawsimi xajkii aan taaganahay iyo meeshii lagu gudanayey id jaanii rajulin baa yimid faqala wuxuu yidhi innaka adiga laa tadri ma ogid maa axdaa wuxuu soo kordhiyey amiiru اlmu'miniina muminiinta amiirkooda wuxuu soo kordhiyey fii shani nusuki xajka noocyada loo guta habka ay kale yihiin wuxuu soo kordhiyey iyo wuxuu diidey ma ogid qultu waxaan idhi ayuha naas wardadow sayd cumar de ninkii garab mara baabkiis masala la socda sida sayd cumaan oo kale oo khafiif wax u qaadana ma aha isaga waxaa weya jeedalka lagu saari nin adag ayuu ahaa radia allahu tacala canhu arda qultu waxaan idhi ayuha naas wardadow man qofkii kunna aan ahanay aftaynaahu kuwa u fatwooday bishayin shay falyataid ha yara kaadsada oo ha u yara kaadiyo ha degdegina bal u yarkaadiya markiiba hawsha aan idiin fatwada hafulinina fa ina amiira almuminiina muminiinta amiirkooda qaadimun calaykum isagaa idiin imaani doono fatamuu bihi isaga kudayda marka maxaa yeeley haddii amiir muminiin uu muxuua shay faraa adna wax kale ka shaqayn waa mashkilad moogta waaya falamaa qadima goortu yimid qultu waxaan idhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodow maa hada aladii axdadta waxaad soo kordhaysay maxaa fii shani nusuki xajka anwaacda loo guta ama noocyada la guta waxaan ziyaadada odla imaada maxay tahay soo kordhisay qal wuxuu yidhi in naأkhud haddaan qaadano bikitaab ilah kitabka alla caزa wajala faina allaha alweyne caزa wajala qal wuxuu yidhi waatimu alxaja walcumrata lilah waatimu dhamaystira alxaja xajka walcumrata lilah alweyne u dhamaystira wain naأkhud bisunati nabiyina sal slm nabiga alla sunadiisa haddii aan qaadanona faina nabiyana nabigana sal slm lam yaxila ma xalaaloobin xataa naxra alhadya ilaa hadigu ka gowrac ma xalaaloobin xadiidka hore isnaadka ahaa ikan waxaa iska yar hor imaada soomayka oo hadda midkan hore in xajkina la dhammaystiro gooni sunnadan cumradan la dhammaystiro gooni ayuu daliishanayaa sidoo kale nabigeennan calayhi salaatu wasalaam inuusan tamatuc la imaanin tamatuca rasmiga uusan la imaanin u cadayna waana sida saxda ah. halkaasuu sayd cumar daliishaday kii horena waxaa weeyaan wuxuu yidhi snaadka ahaa fa innii anhaakum can waina fii kitaab اllaah waqad facala rasul l sl yani alcumrata fi اlxaj waxay kala duwan yihin tan damba uu diidaa waxay tahay waa in cumrada laga xalaalooba ood nabigeenna samaynin sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo u deliishana waa atimu alxaj walcumra midaan hore ood sugaana waxaa weeyaan oo nabigeenna suga calayhi salaatu wasalaam in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu isdhexgeliyey cumrada iyo xajkii ayuu u sugayaa sidaa weeyaan wallaahu aclam xadiid laba kun toddoba boqol iyo siddeed iyo soddonaad waa xadiis صaxiixa soo kaamaha sagaal iyo soddonaad weeyaan laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadis صaxiixa qaala aimam akhbaranii ibrahim ibn yacquub aljawزajani waa iqaة xaafid rumya biالnas nasbiga waa taqaanaan sooma in alubeyt xoogaha uu yar xusuleynayey ayaa lagu haystaa qala wuxuu yidhi xadaثna cثmaan ibn cumar waa iqa qaala xadaثna ismaaciil muslim waa iqa can muxamed ibn waasic alasdi waa iqaة xaafid can muطarif ibn cabdاlahi shakir waa iqaة caabid faadil qala wuxuu yihi qaali cimraan bn xusein wuxuu yihi radia allahu tacala an arda ina rasula rasulka sal slm qad tamataca wuu raaxaystay oo cumradii ayuu intuu hormarsaday amaba cumradii iyo xajku isdhexgeliyey watamatacnaa macahu annagana waan la raaxaysanay qaala markaasuu dhihi fiiha cumradii xajka oo laisdhexgeliyo qaa'ilun mid hadlo bira'yi ra'yiska sheegi yani nabigeena calayhi salatu slam tamatuc ayuu sameeyey annagana tamatuc ayaan la samayn maca daalika qof iska dhawaaqiyo wuxuu rabo iska sheegi qaala uma intaa kadib qaala ee yaquul wuxuu dhihi fiiha cumrada xajka in tamatuc lagu dhex ah sameeyo qaa'ilun mid iska dhawaaqa ama nin yidhaahdo bira'yihi iska markaasuu dhihi waxaan lama samaynayo sax maahu leey yacnii wuxuu isbarbardhigayaa inuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey tamatuca ah iyagana tamatuc ay sameeyeen qofna uu diidaya tamatuca marka ayaga ay sameeyeen wuu noqon karaa kii caadiga ahaa faman tamataca bilcumrati ila alxaji wuu noqon karaa laakiin tamatuca nabigeena uu qira waxaa weeyaan waa qiraankii sidaa weeyaan baabu baabu tasmiyati cinda alhilaal marka xajka la xihana in la magacaabo oo <laughs> ah, in magacaabitaan laysaga tago cinda ilaali xilliga la xihana xajka iyo cumrada iyo wii la amaba qira noqdo ama noqdo ifraad ama noqdo tamatuc in aanba waxba la magacaabin oo labayk allaahumma la yidhaahdo muxuu ahay cumrada la raacin xaj yani aan gooni loo sheegin arrinkaa isaga ayuu baabkan u baab xadiidka laba kun todoba boqol iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam ali raxmat ullah akhbarana yacquub ibrahim jawziyani wa hiqatun xaafid qaala xadaana yaxya ibn saciid alqaطaan wa xaqiiqatun tabt qaala xadaana jacfar ibn muxamed ibn xusein ibn cali ibn xusein ibn waa jacfar ibn muxamed ibn cali ibn abi aalib weeyaan waa jacfar الصaadiq wa saduq faqiih imaam qaala xadaثanii abi abihiis waa muxamed ibn cali bn xusein waa iqat faadil qaala wuxuu yidhi ataynaa jaabir baa u nimid ibn cabdillahi radi allahu tacala canhuma fasa'alnaahu waxaan wax ka weydiinay can xajati الnebiy nabiga xajkiisa sal ll slm faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasul rasulk al sl sl makata inuu ku nagaaday bilmadiinati magaalada madiina tisca xijajin sagaal sano inuu ku nagaaday uma intaa kadibna udina in loo naadiyey fi naasi dadka loo dhawaaqay ana rasul rasulk al sl slm fii xaajin xaj ayuu ku dhex sugan yahay ama uu xajin doona hada alcaam sanadkan fanazla madiinata magaalada madiina waxaa yimid basharun dad kaiirun aad u tiro badan ayaa yimid kulluhum dhammaantood yaltamis wuxuu dalbayaa uu rabaa an ya'tama inuu ku daydo birasuuli rasul sal slm oo yafcala uu sameeya maa yafcalu wuxuu nabiga samaynaya inuu sameeya ayuu qof walba rabaa xajkaas marka waa lasoo buux dhaafiyey faharaja rasu rasulka ayaa baxay sal slm lihamsin shan baqiina ay ka harsan yihiin min dilqicdati bisha dilqicda wa kharajnaa macahu annagana waan la baxnay yaa dhihi warkaas waa jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma qaala jaabirun wuxuu yidhi wa rasul rasulka sl slm bayna adhurinaa dhexda naga uu jooga alayhi yanzil qur'an alayhi korkiisa yanzil qur'an qur'aanku kusoo degi wa huwa rasuulkan yacrifu uu garana taawiilahu fasirkiisa xaaladda markay nooca tahay nooca tahay yaa nabigaana dhex joogay qur-aanka ayaa soo degaayey tafsiirka qur-aankana nabigeena sal l slm wuu yaqaanay xaaladda markay nooca tahay wamaa camila bihi wuxuu ku camalfalay min shayin shay a camal kasta uu qabta camilna annagana waanu camal falayna siduu u xajiyay aanu xajinaynaa fakharajnaa waan baxnay laa nanwi annagoon niyaysneen ila alxaja xaj mooyane maskaxda anaga wax kaloo ku jiroon xaj ahayn ma jirin laakiin xaaladda maxay isu rogtay saddex qaybood ay isu rogtay qaybta koobaad cid xaj kaligeed xajisay qaybta labaadna cid tamatuc samayso tamatucaas asaaska ahaa oo cumro inta gutay iska xalaalooyba kadibna la imaaday xajkii iyo qayb qiraan samay siduu nabigeena samey sala allahu calayhi waaalihi wasalam saasaa loo kala baxay laakiin marka hore maskaxda anaga wax ku jiray oon ka niyoonnay meesha la yihahdo alxulayfa oo maskaxda anaga ku jira xajun bay ahayd laakiin marka dambe ayaa wax loo kala bedelay noocyadaas ayada xadيث laba kun todoba boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaam نasي ع أخbarna mxamed بن cbd لlah بن يزيid almqri waa almaki waa iqa weeyaan soo iqi ma والxاrث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع waa iqatu tabt wlafdu limuxamed qaala xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu cuyeyne weeyaan can cabdiraxmaan ibn qaasim ibn moxamed ibn abibakr abubakr sidiq waa iqa can abihi abihiis alqasim ibn xamd ibn abubakr sidiq isna waa iqa can caaishata wuxuu ka wari um اlmuminiin radia allahu taala an ardaaha qaalat waxay tir umuna caaisha kharajnaa waan baxnay laa nanwi anagoo niyeysnayn ila alxaja xaj ma oyanay waxaan niyoonnay oon madulxulayfa la sii marnay oon beytka alle kula soconnay waxay ahayd xaj falamaa goortii kuna aan nahayna bisarifa meesha sarif la yidhaahdo xidtu waan xayday sarifta waa magaalada maka hadda afkeeda soke oo guryo ayaa ka sokay meesha sarif loo yaqaana waa meel muxuu ah xaram ka soo baxsan oo dhankan eh, meesha loo yaqaano masjid caaisha ama tanciim loo yaqaano marka lasoo dhaafo oo meesha controolka lagu baaro dadkan aan la soo gaarin ay ku taallaa waa meesha ummunaa maymuna bint alxaari lagu guursaday oo nabigeena ku guursaday calayhi salaatu wasalaam markii dambena ay ku geeriyootay oy ku dhimatay oy ku aasantay xadeertaanba qabrigeeda waa kaasaa maxaan orjolin lagula yidhi wallahu aclam lama garan karo laakiin saasun bay u badan tahay maadaama farta dadkii mogta weligeed lagama guurin maka maka oon la joogi marka macaalim sidii aa loo yaqaana kun iyo dhowrkaad boqoloo sano nabiga ka dambeysay alai slat slam maka waa camirnayd waa la joogon wuu marka dadka way yaqaanaan qof walba uu sheegi khaasatan xaasaska nabigeena alayh salat slam iyo dadka caamka oo la yaqaano qabriga hebel waa la dhihi waa la dhihi marka sidaa awgeed inta badan arrintaa idin ay sax tahay u badantah wallaahu aclam waayahay sariifo markaa sarif markaan joogna ayaa waxay leedahay xitu waan xayday ahay fadakhala calayhi rasul nabig alla isoo galay sal sl meshay degnaayeen abcan waana anna abkii aan oyni faqala wuxuu yidhi axiti miyaad xayshay qultu waxaan idhi nacamha qaala wuxuu yidhi inna haada xaydkan shay-un waa shay oo katabahu llahu alweyne uu ku qadaray ama u qadaray caza wajal calaa banaati aadam nebi aadam gabadhihiisa ilah baa u qadaray faqdii guda oo la imow maa yaqdi lmuxrimu qofka muxrimka wuxuu gudanaa guda oo la imow hayra allaa tatuufi inaadan eh, hayra allaa tatuufi intaadan inaadan dawaafin wixii ka soo haray bilbeyti guriga hayra allaa tatuufi adoonan dawaafaynin bilbeyti beytka alle yacnii ha ku dawaafin beytka alle waa salaaddii oo kale laakiin camalkii kale o dhan waad samaynaysaa wquufbii carafa dhagax tuurkii xoolo gowracii timo gaabsigii wamaa ilaa daalika acmaashii oo dhan waad samayni laakiin awaafkin baad iska ilaalinaysaa beydka gadaalay marka kala imaanaysaa baabu اlxaji xaj ayuu baabkan u baabaya bikayri niyatin niyad kayrkeed oo yaqsuduhu اlmuxrimu qofku uu qasdaa muxrimka ah inuu qofka xaj iska ajays xajiyo oo waxaa weeyaa niyo gooni ah oodu qastaa ay jirin kaba soo qaad waxaa tihi aniga waxaan xirtay siduu nabi maxamed u xirtay salى اllahu alayhi waali waslm waase noo imaan doontaa qofka isaga haddiiba marka arrinta ayada u dhaha inay ansaxaysa ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun toddoba boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mt abana maxamed ibn cabdillah eh, asancani wa iqatun xaafid qaala xadaanaa khaalid ibn xasan ujaym wa iqatun qaala xadaanaa shucbatu imaamka qaala akhbarnii qays qays ibnu muslim aljadali alcadwaani weyaan waa iqatun rumya bialirja qala wuxu samictu aariq ibnu shihaab ninka aariq ibnu shihaaba abu daawuud wuxuu leeyahay nabigeena wuu arkay sal slm waxbana kama warinin rag kalena saasay leeyihiin qala wuxu yihi ariq bn shahaab qaala abu hurayrata wuxuu yidhi radia allahu taala eh, qaala abuu muusa wuxuu yidhi radia allahu tacala arda abuu muusa waa cabdullahi bn qays alashcari aqbaltu waxaan ka imid min alyeman yeman wanabiyu nabigeena sal slm muniikhun uu ku tuqsaday ama ku furtay bilbaxaa meesha badxaa la yidhahdo xayu xaja xilligu u ajiyey ama goortu u ajiyey faqaala wuxuu yidhi axajajta miyaad soo xajisay qultu waxaan ihi nacma qala wuxu kayfa qulta see markaad soo xajinaysay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi abuu muuse weeyaane labayka waxaan kugu ajiibay biihlaalin xirasho iyo niyad oo ka ilaali nebiy nabigeena sala allahu alay wasalam xirashadiisa iyo niyadiisa lamid aan ah ilahay kugu ajiibay nebi maxamed sidaad u xirtaan ilaah anna aan xajka u xirtay habka u xirtay iyo wuxuu niyooday kow qaal wuxuu yidhi fatuf haddii xaalad ay noocata fatuf dawaaf ilbeyti beytka wa bisafa walmarwati waa xil xalaalow qolyaha marka nabigeen inuu tamatucay qaba waxay u deliishanaan arrinkan niyada waa gooni laakiin ficilka damboo dhacay waa gooni abuu muuse maxaa yeelay waxba ma wadin haddii ma kaxaynayn sidaasuu ugu duwan yahay nabigeenna calayh sala slam fafacaltu waan sameeyey uma ataytu waxaan u imid imra'atan haweeney oo dee maxram maxramkiis ah ففلت رأسي madaxayga ayay adin waa utaqaanaan kooeerays waa dhihi kartaan ama timihii ay ii hagaajisay weyaan waayahay fafallat waxay hagaajisay ra'sii timahayga ayay hagaajisay wajacaltu waxaan guda gala ufti naas dadkan afatooda bidalik arrinkaas ataa xataa kaana ilahu ka ahda fii khilaafati cumar tii abubakr uu soo maray tii cumar ay hodda joogaa faqaala lahu rajulun ba wuxuu ku yidhi yaa abaa muusa abuu muusow ruwaydaka bal u yara kaadsiiya oo muxuu aha tartiibsa bacda futyaaka fatwadaada qaarkeed balow yara kaadaniyow hadegdegini fa innaka adiga laa tadri ma ogid maa axdaa amiiru lmuminiin amiirumuminiin wuxuu soo kordhiyey fii nusuki xajka noocyada loo xirta bacdaka gadaashaa ma ogidi waniyo tartiibsa fatwadaana la soo boodaysu kaadi qaala abuu muusa wuxuu yidhi yaa ayuhannaas wardadow man kunna qofkii aan ahaanay aftaynaahu kuu oo fatwooday oo u sheegay fatwo falyata'id ha tartiibsado uyuusan faina amiira almuminiin muminiinta amiirkooda qaadimun waa mid imaana calaykum korkiina wa idin imaanan doonaa faatamuu bihi kudayda wa qaala cumar wuxuu yidhi in na'hud haddii aan qaadana bikitaab ilah kitaabka alle faina annaga fainahu kitaabka alle yaamuruna wuxuuna faraa bitamaam inaan dhammaystirno oon xajkan dhammaystirno cumradan dhammaystirno wain na'hud haddii aan qaadano bisunati nabiy nabiga sunai sal slm faina nabiya nabigana sal slm laa yaxilla ma xalaaloobin xataa balaqa alhadya xataa balaqa alhadyu hadiga ilaa uu ka gaara maxillahu meeshuu ku xalaaloobaay oo tobanaadka laga gaaro nabigana mujeeda halkaasuu u daliishaday sayd cumar radi allahu taala arda xadiid laba kun todoba boqol iyo saddex iyo afartaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasي alي mt abarna mxamed ibn mثن الcanزي wa ثiqة xaafid qala xadثna yaxya bn sacيid الqaطaan can jacfar ibn mxamed الصaadiq weeyaan qaala xadaثna abi abis waxaa weeyaan muxamed بن علي بن أبي طالب weyaan wa ثiqة فاضل qال atayna waxaa u nimid jaabir بن cبd لlah baa u nimid radيa الlahu taعalى canهuma fasألnaahu waxaan wax ka weydiinay can xajaة النabiy nabigeena calayhi الصلاaةu وaسلام xajkiisan wax ka weydiinay faxadaثanaa wuxuu noo sheegay أna caliya sayd cali qadima inuu ka yimid min alyمن yman bihadyin xoola inuu kala yimid oo hadyi ah wasaaqa rasuul nabigan uu ka soo kaxayey min almadiinati magaalada madiina hadyan hadyi boqol ba isku noqdeen boqol neef ay isku noqdeen oo geel ah qaala licaliyin cali wuxuu ku yidhi nabigeena alayh slat slam bima ahlalta maxaad ku dhawaaqday ood iratay ood ku xihatay xajkii qala wuxu uhi qultu waxaan idhi allaahuma allahyow innii aniga uhilu waxaan xaj ku xirnayaa bimaa niyad ahalla bihi uu ku xirtay rasul rasulka sal slm wa maciya alhadyu hadyi ayaana wadaa qaala wuxuu yidhi falaa taxillaha calaa lowmin hadyigaasa marka ah lugxira qofka haddii marba qofka xoolo annaga de alxamdulilah hadda xoolo la kaxayna xagga yeela diyaarada racbi diyaarada arig iyo geel saari ama lo ma jirto wa calayhi marka waxaa weya annaga haddii ma taalla hawshan marka noo fiican waynaan iska cumraysano abuu muusa wax la faray aan la imaadno weeyaan nano dhib yar arfaq xadidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nas abarni cimraan ibnu yaziid dimishqi waa saduuq qaala xadaana shucayba shucayb ibnu leyt inuu yahan filaya ibnu sacd waa iqatun waxaa weeyaan nabiil soo ma shucayb ibnu isxaaq aye ma iqa mise waa iqa nda irja ibn jurayj cabdimalik ibn casiis ibn jurayj waa iqatun habtun lakinahu yursil ydalis qaala caطa ibn abi rabax wuxuu yidhi qaala jaabir bn cbdillahi wuxuu yih radi allahu tacala canhuma qadima caliyun cali ayaa ka yimid min sicaayatihi shaqaalaynta la shaqaalaysiiyey oo gobnatooraha ka ahaa yeman ayuu ka yimid faqaala lahu nebi nebigu wuxuu ku yih sl slm bima ahlalta ya cali caliyow maxaad ku dhawaaqday oo xajkaad ku xihatay qaal wuxuu yidhi bimaa niyad ahalla bihi uu ku xirtay annabi nabigeena sal slam uu ku dhawaaqay qaal wuxuu yidhi fahdi hadyi bixi wamkuh nagow xaraaman adoo muxrim ah kamaa anta sidaa tahay saanku nagow ilaa tobanaadka laga gaara ay ka dhiganta weeyaan qaala wuxuu yidhi waahda caliyun lahu isaga hadyan hadye ayuu usoo hadiyey yani xoolo hadya ayuu waday saas ayuu ula jeeda xadidku laba kun todoba boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai abarnii axmed ibnu moxamed ibnu jacfar wasaduq qaala xadaanii yaxya ibnu maciin waa imaamkii waaثiqaة habt mashhuur imaam fi اljarxi wالtacdiil laqabka cid la qabsan yaraan badana qaala wuxuu yidhi xadaana xajaaj ibn maxamed اlcawr waa iqa qaala xadaana yunis ibn abi isxaaq yunis ibn abi isxaaq aلsabiici weyaan wa saduuq yahimu qaliila can bara bn caazib radi اllahu taala canhuma qala bara kuntu waxaan ahay maca caliyin sayd cali aan la jiray xiina goortii amarahu uu amiir ugu dhigay annabiyu nabigeena sal slam cali yeman yeman xilliga amiin amiir looga dhigay magaalada dalka yeman ayaan la jiray sayd cali radia allahu tacaala canhu wa ardaa fa asabtu macahu waxaan fa asabtu waxaan asiibay macahu isaga la jirkiisa awaaqiya awqiyada awqiyada waxaa weeyaan waa afartan gram afartankii waxaa weeyaan shirin oo fidad ahaa ayaa awqiya la yidhahdaa awaqin falamaa goortii dabcan ma zaka ay ku soo qaadeen ma waxaa weeyaan si kale ay ku qaadeen waa si uun bannaan falamaa goortii qadima caliyun cali u yimid cala nabi nabigana sal sl qala caliyun wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu wa ardaa wajadtu waxaan la kulmay faatimata ayaan la kulmay binta muxamadin ama binta rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam waradia allahu tacala canha ardaaha qad nadaxat albeyta teendhadii ama guriga ay markaa ka degneed meeshii iyada oo ku firdhisay ama ku udgisay ku carfisay binaduuxin catar oo gurigi dhanba unsi iyo udug iyo cajaa'ib ka dhigtay qaal wuxuu yidhi fatakhaaytuhu waan ka tallaabsay danka ma aanan gelin faqaalat lii waxay igu tidhi maa laka maxaa kugu dhac maad gurigaada soo gasheedu fadhiisad fa ina rasul a sl sl qad amara wuxuu faray asxaabahu asxaabtiisa fa axalla way xalaaloobeen adi xagee socotaa gurigaada degoo nin iska dhig rag ah oo ciddaada muxuuan joog intaad ordi waaya qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi innii aniga ahlaltu waxaan xirtay bihilaali nabiy nabiga xirashiisa sal slam ayaan xirtay qaala wuxuu yidhi faataytu nabiya nabiga nimi sal slm faqaal lii wuxuu igu yidhi kayfa sanaad maxad samaysay ood ku dhawaaqday berigii hore markaad xajka xiranaysay qultu waxaan idhi innii aniga ahlaltu bimaa ahlalta wixii adiga aad xirtay anaan xirtay niyad isku niya inaan noqono ayaan ilahay u sheegay subxaana wa tacaala qala wuxuu yidhi fa innii aniga qad suqtu alhadya hadyi ayaan soo kaxaya wa qarantu qiiraan ayaana samey oo xajkii cumrada la sdhegeliyey adna saa samey ay macnaha ka dhiganta xadiis kale ay noo caddaynayso baabun idaa ahalla bicumratin cumro qofka hadduu ku hadduu xirto hal yajcalu macaha xajan xaj min raacina caawa waan iska duudinaynaa maxaa yeelay habeen hore iyo xaliba waad ogeydeen waa iska yara fadhiisannay idaa ahalla bicumratin cumro hadduu ku dhawaaqo hal yajcalu macaha xajan xaj miyuu raacinaya xadiidka laba kun todoba boqol iyo lix iyo afartan jawaabteeda xadidkaa ku siini waa xadiis saxiixa qala aimam abarna qutayb bn saciid qala xadana lay bn sacd can naafic mowla cabdilahi bn cumar ana ibn cumar radi allahu tacala canhuma araada wuxuu alxaja xaj ayuu doonay caama nazla xajaaju xajaaj xilligii uu bibni zubayr cabdilahi bn zubayr sanadkii uu kusoo duldegay cabdillahi bn zubayr waxaa weeyaan rag waxaa jira dhallinyaro ah oo reer qureysheed ah oo dhowr ah raggii waxaa ka mid ahaa ibnu zubayr cabdullahi ka mid aha waxaa kaloo ka mid ahaa ibnu cumar waxaa ka mid ahaa aan u malayna wallahu aclam cabdimalik ibn marwan raggii marka waa is warwaraysteeno waxay yidhaahdeen war nin walba wuxuu raba niyadaa ku qabto nin wuxuu yidhi atuuqu ilaa imaarat اxijaaz xijaaz inaan muxuu aha amiir ka noqda ayaan jeclah oo niyada ku haya ninna wuxuu yidhi atuuq iljanna cabdullahi bn cumar anigi janno ayaan niyada ku haya cabdimalik inuu hanfilaya ibnu muraan isna wuxuu sheegay inaa khilaafat almuslimiin muslimiinta dhan ba ayaan nin walba waxbuu sheegtay marka cabdillahi bn zubayr waxaa u hirgeshay marka inuu xijaaz ka noqda ku dhawaaq khaliifat almuslimiin oo xijaaz oo dhan uu qabsado walaalkiisna uu ciraaq muscab ibnu zubayr intuu qabto oo kadibna u noqdo gobnatoora ama biisi aduu noqdo waa tii marka xajaaj lagu soo gamay xajaaja inta faleer laga dhigay acadmalikum alqur'aan ayuu u tagay aflaam waxay ka sameeyeen qolyahan oo aflaamta sameeya ninka la xajaaj ibnu yuusuf iyo qilidadiisii iyo adeegiisii xaaladiisii wuxuu ahaa macalidugsi wuxuu macalidugsi ka ahaa daa'if suusiduu ahaa markuu u dhaqaaqay wuxuu u tagay cabdimalik marwaan oo amiir اlmuminiina ah, ayuu u tagay oo xajaazna laga haysto waa sidoo kalena ciraaq laga haysto oo laakiin shaam joogay u tagay markaasaa wuxuu yidhi igu sii dayay qolyahan adiga nin aad hadal adag oo geesnimo badan ayuu ahaa oo seeftana aad iyo aad ummadda u mariyo mubiir yaa haqiif waxaa weeyaan laba qof lagu sheegay kadaab iyo mubiir marka mubiirka la sheegay inuu asaga yahay u badanta wallaahu aclam aad dadka u halliga oo qofkiiba muxuu ahaa ariiq u hay soo mari waaya madaxiisa xagga la dhigi u ahaa <laughs> marka laakiin fadaa'il kale ayuu leeyahay oo qur-aanka kariimka ah cidda niqaadda saartay af carabiga marka hore xa'da iyo kha'da iyo jiimka iyo kulli waxba ma jirin marka qur-aanka kariimka saasaa loo qori jiray laakiin waa la fahmi jiray isagaa niqaadda ku sameeyey raximah اllah lidaalika marka ilaahay cafwigiisa waxba kuma inuu isaga iyo ummaddii uhaligayba ay janno wada galaan marka ninka la yidhaahda ibnu ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo xajaaj ayaa marka cabdillahi bn zubayr u yimid oo maka markaasuu la dagaalamay ilaa marka dambe zubayr intuu qabta uu dilo weliba u salbiyo oo geed uu ku tago marka xilliga isaga waa marka xilliga laga warrama qiso dheeray ahayd oo iyo adaalim iyo madluum iyo baabkaas hadda annaga ilaa hortiisa hor joogaan dhammaantood isagaana kala saari annaga marka shuqulku ma lihin laakiin wixii un dhacay un baan taabanaynaa insha allah tabarak watacaala anna ibn cumar abdulahi bin cumar arad wuxuu doonay alxaja xaj ayuu doonay caama caama nazala sanadkii uu ku soo degey uu weeraray alxajaaju bibni zubayr cabdillahi bni zubayr faqiila waxaa loo yidhi innaka adig kaainun inahu shaniidha kaainun waxaa ahaan doona baynahum ayaga dhexdooda ibnu zubayr cabdillahi bni zubayr iyo xajaaj qitaalun dagaal ayaa ahaan doona waa xilliga xajka waana ana ahaafu waxaan doona waxaan ka baqayaa dha an yasuduuka inay xajkii sadi kaaga sameeyaan oy kuu diidaan ood xajka gudan weyda ayaan ka baqayaa kow qaala wuxuu yidhi laqad kaana waxaa idinkugu sugnaaday lakum adinka fii rasul rasulka al sl sl uswatun dayasho xasanatun ee suuban idaa idan haddii ay xaaladda nooca noqoto asnacu waxaan samaynayaa kama sanaca siduu sameeyey rasuullah rasulka sal slm saas ayaan samaynaya kadibna waa dhawaaqa wuxuu yidhi inii aniga ushiituk maxaa marqaad gelinaya annii aniga qad awjabtu inaan waajibiyey oo niyeystay cumratan cumra uma kadibna kharaja u baxay xataa idaa kaana goortuu ahaaday bidaahi lbaydaa meesha bayda la yidhaahda bartamaheeda markuu ahaaday iyo korkeeda qaala wuxuu yidhi maa shanu اlxaji shaniga xajka ma ahayn iwa cumrata cumrada ilaa waaxidan mid ma waa isku mid maba kala duuna waa lasgelin karaa o ushiidkum waxaan marqaatgelinaya anii aniga qad awjabtu xajan xaj inaan waajibay maca cumrati cumradayda la jirkeeda oon xaji cumro israaciyey waa qiraankii wa ahdaa wuxuu soo hadiyey hadyan xoola ishtaraahu uu ka soo iibsaday biqudayd magaalo qudayd la yidhao haddaba jirta oo magaalo weyna oo maka u dhow ayaad hadyi ka iibsaday uma alaqa wuu dhawaaqay wuxuu dhaqaaqayna yahilu isagoo ku dhawaaqa bihima xajkii cumrada jamiican isla jarkoodii xataa qadima makata maka ilaa u ka yimid ka soo galay faطaafa bibeyt beytka ayuu awaafa bisafa walmarwata ayuu ku dawaafay walam yaz calaa dalika arrinkaa kuma kordhin intaas waxba kama ziyaadinin awaafuulquduumkii ayuu sameeyey markuu sameeyey kadibna sacyigii bayna safa walmarwana waa soo hormarsaday walam yazid calaa dalika walam yanxar waxba muusan gowracin walam yaxliq ma xiranin walam yuqasir mana gaabinin walam yaxila kama xalaalooba min shayin shay xaruma minhu ka xaaram noqday maxay ugu xaaraam noqdeen lilixraam ixraam dartiis xataa kaana ilaa u ka ahday yowma naxri maalinta gowraca tobanaadkaa fanaxara wuu gowracay xoolihii uu waday wa xalaqa timihii ayuu xirtay fara'a wuxuu arkay an qad qada inuu dhammeeyey awaafa alxaji xajka awaafkiisa walcumrati biawaafihi alwal awaafkiisa hore qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kadalik saas ayuu facala rasul sl sl slam meesha uu leeyahay fara'aa wuxuu arkay an qad qadaa awaafa alxaji xajka awaafi alcumrati biawaafi اlأwal waa sida muxuu ahaa muuqato ama sida la yaqaana sacyigay ula jeedaan laakiin awaafkii ifaadihii xilligiisii lagama hormarin karo tobanaadka ka hore ma jiro awaafulifaada marka wuxuu kala jeedaa sacyiga weeyaan wallaahu aclam waa sida waafaqsan xajka acmaashiisa iyo tartiibkiisa kayfa atalbiyatu baabun kayfa talbiya talbiyada labayk allaahuma labayk sidee loo dhihi talbiyada oo muxuu ah, qofku markuu xajka xirta labayk allahuma xaj markuu yihahdo kadib muxuu ka dhawaaqayaa wuxuu ka dhawaaqayaa kelimo la yaqaano erey macruufa oo tawxiid iyo isdullayn iyo inaad muxuu ahaa wixii lagugu yeeray aad soo oroday ugu soo oroday caddayna markuu rabbi yidhi subxaana wa waadin fi اnnaasi naba ibraahim baa lagu dhihi waadin fi اnnaasi biاlxaji yaatuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum mufasiriinta qaar waxay leeyihiin nebi ibraahim marka saa la faray kacbada ilaahay markuu dhisay oo asaga waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu alcaliim kacbadii ay taageen ayaa kadibna lagu yidhi ibraahim dadku ugu yeer waadin fi naas bilxaj soo maha markaasuu buurta fuuray markaasuu wuxuu yidhi ayuha annaas ina allaha qad iftarada calaykum alxaja faxujuu markaasa waxay leeyihiin mufasiriinta qaarkood intii maalinta ayadeed ilaahay u maqashiiyey ayaa xajka imaanaysa saasay leeyihin qaarna markay agga tagaan waxay leein noo dhawaaqa markaad kacbada ag istaagtaan ood kacbada tawaafaysaan noo dhawaaqa axmedow kacbada imow beri sanad dambe cabdiqaadirow imow ibraahimow imow yusufow imow saas dhahay leeyihiin marka waxaad arkaysaa nin buur saarno hebelow aaadiiku laba kun toddoba boqol iyo afar iyo todoba afar iyo ah, toddoba iyo afartanaadda waa xadiid صaxiix qala imam nas abarna ciisa ibn ibrahim algaafiqi wa iqa qala xadaثana ibn wahb cabdulahi ibn wahb weyaan almisri wa iqaة faqih qala akhbaranii yunis ibn yaziid alayli wa iqaة an shaab الzuhri qala wuxuu yihi ana salima salim bn cabdilaahi ibn cumar ana salima salim bn cabdillahi bn cumar radia allahu tacaala canhuma waraxima salima akhbaranii wuxuu ii warramay أن abaahu abihiis cbdالlahi بن cmr بن khطاab radي الlahu taعala anهuma qaala inuu yidhi samictu rasul lah ka maqla sl slm yuhilu isagoo xajka xirani yaquul wuxuu le labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda والnicmata laka wاlmulka laa shariika lak kelimada markaad ku dhawaaqaysa ood ilaahay meesha ku geeye allah ku geeye allahna wada geeye waxaa weeyaan wax aan nabcaadayn markaad intaad allah subxaanaه wa taعala qalbiga iyo jirki ay isu dhiibta dharkan quruxda badan iska tuurta laba calal kor iyo hoos isku taagto ummaddii dhanna aad madalbasar dhan walba hor gadaal midig bidax dhan walba ay ummaddii waxaa wada cad yihiin oo cid kala sarraysa ayna jirin oo marka labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waannicmata laka waalmulka laa shariika laka adduunka dhan iyo macalbuurihi isla dhawaaqayaan markaas xaalad kale waa la socda xaalad caadi a ah maahan xaaladda isli io boorkeeda ma ahane waa xaalad oo tawajuh biاlqalbi waاljism qofka dhan ba all u jeestay qofka dhan ba all u jeestay lidalika rabbigan subxaanaه wa tacaala qofka addoonka oo maalinta ayada meesha ku dhinto yubcaثu yowma اlqiyaamati mulabiyan isagoo taayada ku dhawaaqa labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika laka isagoo ka dhawaaqi oo dhawaaqaas ilaahay saa waajibi ayuu la soo saaraya qofkaas ma xisaabu aad maraya ma meel kaleu maraya waaba dhawaaqiisaas ah waa janno baa loogu turi kolleyba meel kaloo marina maba jirtaba ya marka talbiyada waxaa wa labayka ku ajiibay allaahuma allahyow labayka ku ajiibay soo ma ahayn in lasoo xajiyo lisma afarin walilaahi cala الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha haniyun cala alcaalamiin soo mahan maadaama alla aad u yeeray waadin fi الnaas labayka ku ajiibay labayka ijaabatan bacda ijaaba ilaahw ku ajiibay oo ku ajiibay oo warkaada yeelay oo ku maqlay oo soo dhaqaaqay oo soo aaday meeshaad ii farti inaan imaado labayk weeyaan ilaahay oo ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay waa labayk allaahumma labayka ku ajiibay allaahumma allahu labayka ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba laa shariika waday wadaay iyo cid adig wax kula wadaagto laka adig kuma sugnaan labayka ku ajiibay rabbiyow ina alxamda mahadoo dhan iyo wanicmata nicmoo dhan laka adiga ayay ku sugnaatay aday kaa imaaday adiga ayaa mahadeed ah adiga ayaa na siiyey wاlmulka boqortooyoo dhanna adaa iskale liman ilmulku اlyowm lilaahi اlwaaxid اlqahaar laa shariika wadayna laka adig kuma sugnaani idan talbiyada waa taas labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika laka qofka wuxuu dhaha markuu xajka ku jiro ilaa maalinta dhagax tuurka laga gaaro oo dhagaxa ka tuura oo dhagaxa koowaad markaad tuurta waad joojinaysa talbiyada laakiin marba markaad xajka xirato ilaa xajka aad ka dhammaana oo dhagax tuurka aad ka imaanaysa dhagax hore jamrat alcaqaba alkubra halkaas buur ayaa toddoba dhagax lagu tuurtaa maalinta tobanaadka ilaa aad ka gaaraysa wax la sameeyo wax u fadli badan talbiyadaas ama muxuu ahay dhinac lku hay oo soo jood ama soco ama fadhi yacni camal kasta oo la sameeyo waxaa u fadli badan التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك intaas ayuu nabigeenna ku dhawaaqay sal slm waina cabdallaahi cabdulaahi ibni cumar radi allahu taala kaana waxaa yaquulu mid yidhahdo waxaa jiray kaana rasul rasulka wuxuu sal slm yarkacu mid ku tukada bidilxulayfati meesha dulxulayfa la yihahdo magaalada eh, madiina kabaxeeda ama afkeeda ah oo miiqaata ahli almadiine ah rakcatayn laba ragc ku tukan jiray nabigeena sal slm uma intaa kadibna ida stawad bihi naaqatu hashi markay la kacdo la istaagto qaa'imatan xaalayta mid taagan cinda masjid dilxulayfa masjid اxudayf meesha hadda ku yeela ay la istaagtay ahalla wuxuu ku dhawaaqi jiray bihaula اkalimaat erayadaas aan soo marnay oo labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak ayuu nabiga ku dhawaaqi jiray sala allahu calayhi waali waslm xadidka laba kun todoba boqol iyo siddeed iyo afartan waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa ramat akbarana axmed ibn cabdillahi bn xakam alhashimi waa hiqa qaala xaddaana moxamed jacfar waa qundar qaala xaddaana shucba qaala samictu zayda zayd ibnu moxamed ibnu بن cabdاللahi بن cmر weyaa waa ثiq وأbaa bكر abu bakrna waa بn بنay محamed iبن زayd iبn cabdاللahi بن cmر waa ثiqa isna raximahum الlah وraضya can cabdاللahi بن cmر وcan abيه أnahuma labadaas wiil oo abu iyo zayd od moxamed ibnu zayd ibn cabdillahi eh, ibni cumar uu dhalay oo labadaba iqa ah, annahumaa iyagii samica waxay ka maqleen naafican naafic mawla cabdillahi bni cumar oo iqa ah yo isagoo ka warramay can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma can inabiy nabigan uu ka sheegay sal slm annahu nabigeena calayhi sala slam kan wuxuu yaqulu mid yidhah labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waاnicmata laka wاlmulk laa shariika laka ayuu nabigan dhihi jira calayhi الsalatu wasalam xadidka laba kun todoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai alih ramat lla akbarana qutay bnu saciid qaala can malik ibn hijr can naafic can cabdillahi bni cumar ragga waa taqaanaan qutayba waa iqatu habt maalikna waa imaam imaamu daar اlhijra wa iqatun habtan imaam mashhuur faqiih can naafic waa saasoo kale waa iqatun faqiih can cabdillahi bn cumar radi allahu ta anuma qala ur abdillahi bn cumar talbiyatu rasul rasulka alle muxuu aha dhawaaqiisa uu ka dhawaaqi jir markuu xajka xirto iyo muxuu cumradii labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulka laa shariika lak wa muttafaqu caleyh xadidka labun todoba boqol iyo kontonaad wa xadid saxiixa qaala alimaam nasai alahtul akhbarana yacqub bn ibrahim dawra waaiqa qala xadana hushey bn bashir wasdi waaiqatun tabtun yursil tadriis kafiy ayuu la imaanaya qaala anba'ana abu bashir wa jacfar ibn iyaas waaثiqa can cubaydillaah ibni cabdillaah ibni cumar alcumari waaثiqa can abihi abihiis oo cabdillahi bn cumar radi allahu tacaala canhuma qaadidu cabdillahi bn cumar kaanat waxay ahayd talbiyatu rasulilah nabiga ale dhawaaqiisa oo xajka u dhawaaqo wuxuu dhihi jiray labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika lak wazaada fiihi ibni cumar cbdullahi bn cumar marka ku korsaday ku darsaday isaga muxuu ku korsaday labayka labayk wasacdayk wاlkhayru fii yadayk wاlraqbaau ilayka wاlcamal labayka labayka ajiibitaan iyo ajiibitaan ay ajiibitaan iyo ajiibitaan ay daba taallo oon hadalkaada ilaahay oo maqlay wasacdayka iyo dhuraynta aad na dhuraysay oo dad wanaagsan oo ahlu khayr ah oo ahlu sacaado aad naga dhigtay wاlkhayru khayr dhanna fii yadayka labada gacnood ayuu ka buuxaa rabbiyow ilaahowna sii khayrkaaga iyo fadligaaga wاlrakbaau in wax la quudareeyo oo waxaa weeyaan adduun iyo aakhiraba la quudareeyo ilayka adi xaggaada unbay ahaatay meel kale oo waxaa weeyaan la-ada ama la quudarayna oo nicmo adduunya iyo barwaaqo adduunya iyo mid aakhira laga muxuu aha quudarayna oon adiga ahaydna ilaahu ma jirta laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan iyo wاlcamalu wa loo camalfalana waa adig dartaa cid kale oo loo camalfala waxaanu camal loo gudana ma jirta weyaan xadii laba kun todoba boqol iyo ko iyo kontonaad waa xadii saxiixa saxiixu mimaa qabla xadii ka horreya saxiix ku noqonaya waa xadii eh, noocaasa ah. qaala alimamu nasacid akbarna axmed ibnu cabda albasri waa iqatun rumiya binnas qaala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham wa iqatun tabt can aban ibnu tagliba wa iqatun tukulima fiihi litashayuc can abi isxaaq wa camr ibn cabdillaahi ibni cubayda السبيع واثقة عابد تغير في آخره عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي واثقة عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وارضاه قالوا في عبد الله بن مسعود كان وحاء هذه من تلبية النبي النبي التلبية ديسة وكل واقجري لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك كذا كما قانون واسكتوا ويهين حديث لابد تطبق اليوم لبي كنتنات وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي واثقة عن عبد العزيز ابن أبي سلمة هي المدني واثقة فقيه مصنف عن عبد الله بن الفضل ابن عباس ابن ربيعة ابن حارث ابن عبد المطلب الهاشمي واثقة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج واثقة ثبت عالم عن أبي هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه kaana waxu ahaday min talbiyati nebi nabiga talbiyadiisa calayhi salatu slam labayka ilaaha alkhalqi labayka ku ajiibay ilaaha alkhalqi yaa ilaaha alkhalqi khalqig oo dhan ilaahaygooduu ku ajiibay waa qayb lagu dari kara qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan labayka ilaaha alxaqi nacam nacam labayka ku ajiibay ilaaha alxaqi xaqa allah lagu caabudow alla aq lagu cabdo maxaan idhi marka hore axsantum axsantum ilaah alxaqi weeyaan xaqa allihii lagu caabudo yani alilah bimacna alma'luuh kan la caabudowa saas weeyaan ilaahi الnaas ay macbuud annaas dadkan ay caabudan wa sidaa weeyaan labayka ku ajiib ilaah alxaqi yaa ilaah alxaqi xaqa allihii lagu caabudo qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi anasaa'i laa aclama ma ogsooni axadan qof asnada haada xadiidkan nabiga u tiiriyey calayhi الsalaatu wasalaam oo nabiga gaarsiiyey can cabdilaahi ibn اlfadl cabdillahi ibn fadlin ka wariyey ilaa cabdilcasiiz cabdilcasiiz ibn abi salama qof aan ahayn oo xadiidka inuu muxuu ahaa musnad ila nebi sal slm yahay caddaysay ma haayo rawaahu ismaaciil ibnu umaya ayaa ka wariyey canhu ay can cabdillahi ibn fadl ayuu ka wariyey mursalan xaal uu yahay xadiid mursala uu ka maqan yahay saxaabiga uu ka maqan yahay sidaa weyaan ayuu wariyey laakiin xadiidka war kuma jiro xadiidka war kuma jiro weyaan inahaas ayaan insha allahu tabaaraka wa tacala caawa cashirka kusoo koobi doonaa waxaa muhiim marka xali inaan ogaanno arrimihii eh, aan soo marnay oo ahayd anwaacu nusug oo saddexdii ahayd oo waxaa weeyaan eh, ifraad iyo tamatuc iyo qiraan iyo inaan ogaanno arkaantii xajka oo afarta ahayd oo ixraamkii amaba niyadii tii labaad awaafu eh, awaafu alifaada tan saddexaad alwquuf bicarafa tan afaraadna asaci bayna safa walmarwa insha allah habeen dambana qayb kale ayaan geli doona hada wallahu aclam wa sal la sl abd rasul mustafa